ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما يرجون من فضل الإله ختاما ينال assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulanti wacaana wanaagsan idin lahaantiinba meel walbood joogtaan kusoo dhowaada wararkeennii duhurnimo oo uu idinkaga imaanayo stuudiyaha idaacadda codkan saarta waa maalinimo sabtiya bisha hijiyadana waa lix iyo tobanka bisha rajab kun afar boqol iyo afartanka kuna beegan saddex iyo labaatanka bisha maarso ee labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaad si toosa inoogala socon kartaan bartaan ku leenahay internetka ee ah codkan saarta blogsport com iyo sidoo kale janaaladeena telegramka facebook youtube-ka iyo twitter-ka wararka ugu doolka roon maanta idin haysa waxaa ka mid ah mujaahidiinta khilaafada islaamiga gaar ahaan wilaayada quraasaan oo khaarijisay mid ka mid ah ducaadda fidnada wararkeenna maanta waxaad kaloo ku dhagaysan doontaan hadduu eebe idmo wakaalada wararka ee dowladda islaamiga acmaaq oo nashrisay sawiro muujinaya mujaahidiinta ku sugan waddanka burkina faso ee kusii siqaya xeebaha kadib markii toddobaad ka hor kadib markii toddobaad ka hor mujaahidiinta ku sugani waddanka ay beecada siiyeen khaliifka muslimiinta abuubakar albakhdadi allaa xifdiye allaahu akbar sidoo kale waxaad wararkeena ku dhegaysan doontaan dhowr howlgalo oo kala duwan oo ka kala dhacay wilaayooyinka ciraaq shaam galbeedka afrika sayna iyo khuraasaan soo saaraha barnaamijkeena waa walaalkeena buudijaana somaal warkana waxaa inoo soo jeedin doona walaalkeen jaabir ibnu khilaafa dhanka farsamaduna waa macalin macalinabuu usaama هاتن نبلاني idinku جيو walaalkeen ibnu ابن قلافة wararkaa iyo kuwa kaleo aad u xiisa badan inoo soo jeedin وسلوا من الحق المبين الحسام ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد aad ayaad u mahadsan tahay walaalkeen abu zayd aynu ku bilowna wilaayada islaamiga albaraka waxaa la dilay laba ka tirsan b k keeda gaari ay wateen waxyeela laga gaarsiiyey kadib markii shalay dhabagal ay dagaalyahanada dowladda islaamiga u dhigeen tuulada abuuxamaam ee ku taal deegaanka hajiin ee deersoor allah ayaa ku mahadsan bal dhankaasi khurasaan Fadliga Alle, askarta Khilaafada ayaa shalay waxay dileen Khan Aga Maahir, oo ka mid ahaa ducada fitnada ee gacansaarka la leh xukuumadda ridada Afghanistan, kadib markii rasaas ay la dhaceen isagoo ku sugan bartamaha magaalada Jalaal abaad allah ayaa mahadda iska leh haatanna wilaayada Islaamiga Fallujah waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay lahaayeen maleeshiyaadka xaashiga kadib markii darad qarax miino lagula eegtay deegaanka Canaas ee dhaca koonfurta Fallujah. Allah ayaa ku mahadsan waxaan ku guda jirnaa isla wararka wilaayada Fallooja. Waxaa shalayta dhimasho iyo dhaawac la gaarsiiyey maleeshiyaadka xashiga kadib markii ay dagaalyahanada dowladda Islaamiga ay weerar kala duldhacaan deegaanka Shiiti ee koonfurta Fallooja. Allah ayaa ku mahadsan. Wakaaladda Wararka Caalamiga ah ayaa baahisay sawirro laga soo qaaday xoogaga ciidanka khilaafada oo ku sii fidaya dhul-xeebaadka Bariga Afrika. Isbuucyo ka hor khilaafada ayaa loogu dhawaaqay gudaha dalka burkino Faso, Acmaaq ayaa soo bandhigtay sawiro laga soo qaaday askarta khilaafada ee ku sugan gudaha burkino Faso. Alxamdulillaah oo watamadad. Haatanna dhankaasiyo iyo waxaa la waxyeelayay taangii noociisa uu yahay MC siiro oo ay lahaayeen ciidanka Masar, kaasoo qarax miinada la aaso lagula eegtay magaalada Balca oo ku taal rafax Allaah ayaa mahada iska leh. Haatanna Ciraaq, gaar ahaan Salaaxuddiin, waxaa shalay qarax miinada meelaha lagu dhajiyo lala eegtay gaari uu leeyahay mas-uul ka tirsan murtadiinta Xashdu Cashaa'irka oo ku sugnaa meel u dhow buundada Tikrit ee ku taal deegaanka Albucaajil waxaana kasoo gaaray dhaawac culus allah ayaa weydiisanaynaa inuu soo dadejiyo halaagiisa waxaan ku guda jirnaa isla wararkii wilaayada salaaxuddiin waxaa la dilay saddex ka tirsan maleeshiyaadka xashiga shan kalena waa la dhaawacay waxaa sidoo kale wax laga soo riday diyaaradda nooca waxa basaasta kadib markii shalay ay dagaalyahanada dowladda islaamiga dhabagal ay u dhigeen deegaanka sacyooyaha ee ku yaal dhanka muctasim ee gobolka salaaxuddiin allah ayaa ku mahadsan haatanna bal nagu celiya galbeedka afrika waafajin alle kadib askarta khilaafada ayaa daraad waxay afar madfac hubiyaha la beegsadeen fariisimo ay ciidanka ridada nigeria ku leeyihiin degmada mangono ee u dhow harada jad ee dhammaanna waa lala helay allah ayaa mahadaa iskale haatanna aanu ku laabino wilaayada salaaxudiin waxaa dilal iyo dhaawacyo loo geystay toddoba ka tirsan maleeshiyaadka raafidada iyagoo saaraya salaan oo ku sugnaayeen koonfurta Saamira tala saarasho ah. kadib, askarta khilaafada ayaa waxay dhabagal ay u dhigeen xubno ka tirsan maleeshiyaadka Raafidada, iyagoo saaraya salaan oo ku sugnaayeen deegaanka Sacyoya ee dhaca koonfurta Saamira, waxaana halkaa ku dhex maray dagaal la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana ku halaagsamay saddex Raafide, shan kalena waa ay ku dhaawacmeen. Askarta khilaafada ayaa sidoo kale soo rideen diyaarad nooca wax basaasta oo ay lahaayeen maleeshiyaadka. Allah yaa mahadda iskale, bal aan u kacno Galbeedka Afrika. Alle fadligiis, askarta khilaafada ayaa daraad waxay lix madfac oo hubiyaha la beegsadeen fariisimo ay ciidanka ridada Nigeria ku leeyihiin degmada Maalin Fatoor ee ku taal deegaanka Harada, Jad dhammaan waa lala helay allah ayaa mahadda iskale mahadsanidkaasi waxa uu ahaa walaalkeen jaabir ibnu khilaafa oo inoo soo jeedinayay wararkii dowladda islaamiga oo aad kala socoteen idaacada codkaan saarta waa bahda idaacadda walaalayaal oo idin leh asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل أحزاب الضلال دواما رجال يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب تراما ثباتا ثباتا